tukani ayuu baabkan u baab yahay baabun kayfa alwitru bialaa xadiidka kun lix boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي mt akhbarna moxamed ibn slmة اlmuraadi wahiqaة tabt wاlxaariث ibnu miskiin qira'aة calayh waana asmac wاllafظu lahu wahiqaة faqiih can ibn اlqasim wcabdiraxmaan ibn اlqasim weyaan hiqa alcutaqi almisri wahiqaة faqiih qaala xadaanii malik ibnu anas imaam dar اlhijra can saciid ibn abi carubata almaqburi saciid ibn abi saciid almaqburi cafwan saciid ibn abi saciid almaqburi waa hiqa can abi slmta bn cabdiraxmaan bn cawf waa iqaة faqiih annahu abu salma ahbarahu wuxuu u sheegay annahu isaga sa'ala inuu weydiiyey can abi salmata bn cabdiraxmaan anahu anahugaas waxau noqonaya abi salma ayuu noqoni annahu abu salma ahbarahu wuxuu u sheegay yaa loo sheegi saciid ibn abi saciid almaqburi ayaa loo sheegi sa'ala inuu weydiiyey ayaa muxuu ahaa u sheegay uma اlmu'miniin caaisha ama caaisha uma اlmu'miniin um اmminiin caaisha inuu weydiiyey muxuu weydiiyey kayfa sideebaad sideebay kaanat ahayd salaatu rasul rasulka saladii sal sl fi ramadan bish ramadaan nabiga salaada uu ramadaanka tukan jiray habkeeda say ahayd si u tukan jiray <clears throat> waa qiyaamuleylki ama taraawiixda anagu naqano qaalat waxay tihi umuna caaisha maa kaana muusan ahayn rasul rasulka al sal slam yaziidu mid ku kordhiyo fii ramadaana bisha ramadaan walaa ayrihi iyo ramadaanka kayrkii mid ka kordhiyey ma ahayn calaa ixdaa casharata rakca toban i kow rakca nabigeenna marna kama badin jirin calayhi الsalaatu wasalaam yusalii wuxuu tukan jira nabigeena sal l slm arbacan afar rakca ayuu tukan jiray oo isku xiriirta oo isku xihan falaa tasal ha weydiinin can xusnihinna wanaagooda iyo watuulihinna dhirirkooda ha weydiinin arrin weydiin u baahan maaha dhirir iyo quruxay isku darsadeen iyo wanaag uma kadibna yusalii nabig wuxuu tukan jiray arbacan afar kale falaa tasal waxa ka weydiinin can xusnihina wanaagooda watuulihina dhirarkooda uma intaa kadib yusali nabigu wuxuu tukan jiray alaaan saddex ragca rakcoo isku xiran qaalat caaishatu waxay radi radiallah tan ardaha faqultu waxaan yaa rasul rasuulka allow atanaama miyaad saaxanaysaa qabla an tuutira intaadan witir la imaanin ayaan su-aashaas ayaa nabigeena weydiy sal slem qaala nabigeena wuxu yih sal slm ya caaishatu caaishay ina cayniya ama ina caynii ishayda tanaamu way hurdaysaa walaa yanaamu man hurda qalbii qalbigayga ma hurda ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam xadiidkan eh, umuna caaisha radi allahu taala ardaha ayaa la weydiiyey nabigeenna salaada eh, qiyaamuleylka ah bisha ramadaan suu u tukan jiray waxay tihi marka ama ramadaan ha ku jira ama kayr ramadaan ha ahaado oo ramadaan wakti aan ahayn toban iyo kow ragca nabiga ma dhaafan jirin qodob waa qodobkaas masalada marka culimada waxay u deliishadaan madhabka imaam shaafici caleyh raxmat ullah oo qabaan markii laisbarbardhiga in la dheereeyo salaada ood wax yar dukato ood qirada iyo rukuucda iyo sujuudda iyo adkaarta iyo ducadaad akhrinaysa ad dheerayso miyaa fadli badan mise rakcooyin badan iyo sujuudo badan inaad la imaado oo laakiin gagaaban ayaa fadli badan alimaam ashaafici iyo inta ku raacsan wakayruhu waxay u deliishadaan xadiidkan in nabigeena sala allahu calayh wasalam uu aad qirada u dheerayn jiray rukuucdan dheerayn jiray sujuudda dheerayn jiray lianna suurata albaqara suurata annisaa suurata ali cimraan ayuu hal ragca ku caqiyay nabigeena sala allahu alay wasalam marka wuxuu dukanaya waxay ahayd tobani kow ragca maxaad qiyaasi kartaan marka oo waxaad u dheer intaas u deliishadaa sidoo kale asalka waxay ahay salaatu leyli mathnaa mana sooma ahayn ayadna soo marnay waa naqaanay saxiixna way ahayd riwaayad qaaroo dacfi way jireen laakiin kuwo kale oo saxiixan soo marnay caawana hadda waxaan joognaa yusalii arbacan falaa tasأal can xusnihinna wa tuulihinna uma arbacan falaa tasأal can xusnihinna wa tuulihinna uma yusalii alaaan marka salaaddii waxaa laga dhigay afar iyo afar iyo saddexa laga dhigay soma oy afar yihiin eh, qiyaamuleylkii afarkan la yihiin saddexdan ay witr yihiin maxalushaahidka marka maxay tahay saddexda witrka ah dhexdooda taxeed lama geliye toosaa laisu raaciyaa halkaasuu imaan kusoo deliishana calih raxmat ullah su-aasha marka imaanaysa waxay tahay haddii matna matna aan soo marnay arbaca arbacada ragee ka yimaada nabiga <laughs> saasuu samayn jiray markuu rabana labau ka dhigi jiray laba laba markuu rabana wuxuu ka dhigi jiray afar afar marka wax ishkaal oo culeys ku sugan haba yaraata ma lahan marka eh, wax iskhilaafana ma ahan xadiidka kun lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid shaad ah shaad weeyaan shaadkana waa taqaanaano mukhaalia mukhaalafat aلhiqa liman huwa akaru minhu aw awhaqu minhu waa taqaanaa akhbarana ismacil bn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaana bishr bn بن مفضل بن لاحق الرقاشي ويان ثقة ثبت عابد قال حدثنا سعيد سعيد بن أبي عروبة واثقة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري آه هي واثقة آه ثبت يدلس عن زرارة بن أوفاء العامل الحرشي وثقة caabid can sacd ibn hishaam waa iqa ana caaishaةa radi اlahu ta arda xadad waxay u sheegtay ana rasul rasul sl slm kaana inuu ahaaday laa yusalimu midaan salaam noqsanin ilaa fii rakcatay alwitri labada ragco witrka waxaan ahayn kuma salamasan jire sal slm marka shuduudka xaguu ka imaanaya horta witrka ma laba rakca mise hal rakca nacam ah, ilaada marka waa elduuf amba iguma jiro waa elduuf hay jaزaka الlahu khayra ana caaishaةa radi الlahu ta anha xadadtu waxay u sheegtay ana rasuul rasulka al sl slm kaana wuxuu ahaa laa yusalimu midaanan ku salaama noqsanin fii rakcatay alwitri labada ragco witrka ah kuma salaama noqsan jirin ma garateen marka shuduudka markii macno ay noqoto xadiidka hor iyo xadidkan waa isku mid ma kala duuna ilaa haddii ay ahaan leed nacam laakiin kalama duuna maxaa yeelay hadduusan la wada hore ku salaam noqsanin muxuu ku salaam noqsani tii saddexaad saas wa marka dhanka shuduudka ugu yimid marka waa in la fiiriyo xagguu shaad ka noqdo xadiidkaas hay kii hore uma yusalii alaaثa soo ma ahayn haddaba ti un la turtay kaana laa yusalimu fii rakcatay alwitri marka halkaas uu kala jeedo shuduudku halkaas ka imaana sidii salaadda maqrib oo kale haddii marka ay saata waa suuragal oo sidii salaadda maqrib oo kale intuu laba ragca tukada kadibna intuu salaamo noqsan lahaa uu istaago ood witrka ku daro haddii dhankaas uu kala jeeda shaki ma lahan waa shaad waa shaad waa marka daaqadaa laga tuuri laakiin haddii ay saa hadda tahay oo sida hadda fahamka noo soo degdega aniga iyo muxuu ahaa sheekh nuur haddii uu yahay marka wax shuduuda kama muuqdaan laakiin fahamka sheekh cabdiwaaxid waa suuragal ixtimaal waarid wa nacam waa yahay baabu dikri اkhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabari ubay ibnu kacab caaw waxaa badan oodna u diyaargarowdaan inuu imaamka taraajimtiisa ikhtilaaf uu soo arooriyey ikhtilaaf calaa xabiib ikhtilaaf calaa ubay ikhtilaaf ikhtilaaf ikhtilaaf markuu baabkaad arooriye cinwaan keenayaa in khilaaf uu jirin uu sheegi markuu sheegana axaadiis badan ayuu soo hoos dhigi marka ha loo diyaargaroob waxaa laga yaaba in ay u yara baahata in xoogahoo la yaro shukula howlo yaro adagaa la geli karaa aad uma cursa laakiin wuxuu yaro baahanaysaa in tarkiis la yarogeliyo dikru اkhtilaafi alfaadi اnaaqiliina dadka ka naqliyey ereyada iyo lafdiyada ay ku naqliyeen khilaafka ku dhacay amaba ka dhashay sheegitaan la sheego ayuu baabkan u baab yahay likhabari ubay ibnu kacb saxaabiga jahiilka ubey ibn kacab radi allahu ta arda fi lwitri markuu witrka hadlaayey dadkii isaga witrka nabigeena ka guuriy sala اllah alay slam khilaafka ay iskhilaafeen baabkan inaan ku sheegno ayuu baabkan u baabi habka ay usoo naqliyeen ayaa kala duwan intaas weeyaan hadal dheer ma ahan waaye waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa xadiidka kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasayi alay amat la cali ibnu maymuun alraqi wa iqa qaala xadaثana makhlad ibnu yaziida alxaraani wa saduuq can sufyaan ibnu masruuq sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq aلthawri amiir almuminiin fi اlxadiid can zubayd ibn اxaariث alyaami wa iqaة tabt caabid can saciid ibn cabdiraxmaan ibnu abza alkhusaaci mowlaahum iyaga ayaa xureeyeen waa iqa can abihi aabihiis waa cabdiraxmaan bn abza waa saxaabi yar qiso aad taqaanaan oo qiimo badanna uu leeyahayo isaga sayd cumar ayaa magaalada maka waxaa gobnateero uga ahaa amaba b c saa u taqaanaan u ahaa ama d c u ahaa guddoomiye u ahaa nin ninkiia marka magaalada maka isagoo u socda ayaa ninkiia ka hor imaada magaalada ka soo baxay markaasuu yidhi magaaladii maka yaad u dhiibtayoo booskaada sii qabani markaasa wuuu yidhi ibn abza ibn abza in la yihah markaasuu ibn abza kees ahay wuxuu yidhi waa nin addoon ahaan jiray oo la xuray yaa xurayn reer khusaaca alkhusaaci mawlaahu markuu ku leesawa markaasaa wuxuu yidhi ma nin addoon ahaan jiray ayaad niminka reer quraysheedan ogaa haad madax ugu dhigta ha uu yidhi ha laakiin wuxuu yidhi ninkaas horta waa qaari qur-aan tan labaadna maadada faraa'idka ah iyo axkaamtana waxaad ku yahay fort biluqatikum yani yani nin aad ugu fiican wa markaasaa wuxuu yidhi nabigeena ayaan ka maqlay salى اllahu عalayhi waali wasalam isagoo lah ina allaha layarfacu bihada اlcilmi riwaayadna bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qur-aanka dad dhulka joogayna cirka ayuu ku mariyaa dad erka joogay dhulka ayuu ku dhigaa ayaan ka maqlay saxaabiga jaliilka waa saxaabi yar saxaabiyun sagiir waa cabdiraxman bin abza radi allahu taala arda can ubay ibnu kacab alkhasraji waa sayid اlqura quraada saxaabada nabigeenna sayidkooda waa radia allahu tacala arda ana rasul rasulka sal slm kaana waxaa rasuulkeena yuutiru mid witir la imaada bialaai rakcatin saddex rakca kaana wuxuu ahaa nabigeena sal slm yaqra'u mid akhriya fi اlulaa rakcada koobaad bisabix isma rabbika laclى wa fi اaaniya rakcada labaadna biqul yaa ayuha اlkaafiruun wa fi اaaliثati rakcada saddexaadna biqul huwa allahu axad saddexdaas ayuu nabigeenna suuradood ayaa tan koobaadna suuraddaas tan labaadna taa tan saddexaadna suurat اlikhlaas ku khatami jiray salى اllahu عalayhi waali wasalam kow intaa garanay yaqnutu qabla rukuuc intuusan rukuucin ka horana nabiga qunuud ayuu la imaan jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam qunuud ayuu la imaan jiray qunuudka marka asal ahaan in rukuucda kadib lala imaado ayaa badan axaadiis ku soo aroorteen aad bay u badan yihiin nabigeenana sala allah alay slm fajar beriga aada habaari jira ricl iyo waa taqaanaano bacda rukuuc ayay ahayd laakiin riwaayadan oo ah yaqunutu qabla rukuuc iyadna waa riwaayata haabit oo sugan marka ma diideysa in uu nabiga aalad nabiga xaalaadkiisa ay u bannayd in bacda rukuuc uu qunuud la imaado inuu ka hormariyana qofka uusan dhib lahayn oo maadaama nabigan ay ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaqnutu uu qunuudi jiray qabla rukuuc faidaa faraqa hadduu dhammeeyo oo salaadda uu ka baxa qaala wuxuu dhihi jiray cinda faraaqihi markuu faaruqo ood ka baxa wuxuu dhihi jiray subxaana almeliki اlquduus alaa maraatin subxaana waxaa hufan oo ceeb oo dhan ka nasahan almelik allihii boqorka ahaa alquduus e, waa isku mid quduus subxaan iyo quduus taqriiban waa isleeyihiin laba macno isku dhowa wax alla wixii cayb ahay ka wada qadisan oo ka dahiran ayaa xumaan oo dhan ka nasahan weeyaan saas ayuu saddex jeer nabig dhihi jir sal slm yuiilu wuxuu dheerayn jiray oo codka u kor u qaadi jiray fii aakhirihinna saddexdaas jeer oo subxaana almeliki اlquduus uu leeyahay marka u dambaysa ayuu nabiga kor u qaadi jiray sal slm wuxuu dhihi jiray subxaana almeliki اlquduus ayuu dhihi jiray hada taraawiixda soo maad arkin kor u qaadi jiray haddii kor loo qaadana qaaliban jiiditaanku waa imaanaya hayuiilhaa kor saasay ku fasireen raggii shuraaxda ahaa inuu codkii subxaana maliki اlquduus sidayni cadigayd inuu dhahdo suuragal laakiin culimada shuraaxda axaadiista nabigena sal slm waxay leeyihiin yarfacu sawtahu kor buu qaadi jiray saasay leeyihiin hhy waay marka lidaalika dikriga qaarkiis oo nabigeena ka sugan sal اla alay sm in kor loo qaado kanaa ka mid a ah? halka u dambaysa meeshaas ayaan la joogi inkastoo culamada qaar ay ugu qiyaasanayaan oy leeyihiin waa marka qaarkood reer najdi hadda qolyaha najdi dhankan wixii riyaad iyo dhankaa xiga sacuudiga ilaa qasiim iyo markaa tagto masaajidda waa marka salaad asalaamu calaykum raxmat ullah calaykum raxmat hal mar ay isla dhawaaqayaan waa dhawaaqaya laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk qof qaada ma laha lakin nin walbu dhawaaqi marka waa qofkii ku cusub uu naxaya waaya xadiidkaas marka ninka la yidhaahdo ubay ibnu kacab radia allahu taala anu marka ragga ka wariyey waad u jeedaano waa makhlad ibnu yaziid سفyاan الhwrي زubayd الyami سacيid بn abdiرaحman بn abza cabdiرaحmaan بn abza an ubay ariiqadood ujeedaan marka ragga ku jira aan hor u socono xadiid kun iyo toddoba boqol maa sha allah caaw waa rekoord culus ayaan jebinay kun iyo toddoba boqol haddiiba la gaahay labada kun waxaa ka harsan wax aad u kooban ilaahana waafaji inaan dhammaysano kana faaidna adunya akhiraba xadii kun iyo todoba boqolaad waa xadii saxiixa qaala alimam anas alay mt wasalam yaqra'u mid akhriya fi اrakcati اlأulى rakcada koobaad oo min alwitri bisabix isma rabbika laclى ayuu ku akhrin jiray wa fi اثaaniya rakcada labaadna biqul yaa ayuha اlkaafiruun wa fi اثaaliثa tan saddexaadna biqul huwa اllahu axad ayuu ku akhrin jiray xaaladahan o kale hadii ay dhacaan mawdaadka laga suga inu mikrofon ku hadlaso qof ina daf dhaha ood mxu wax aamusiy ma filan haddii howlahaas o kale ay dhacaan mararka qaar waxaa loo baahanaya in qofka intuu bax maamulka ad u sheego oo kadibna lala hadlo haddii kale waxaa weeyaan cashirkuu duumayaa wadaadkii waxaanana ba muxuu ahaa ummadday dhegaysani marka baabka layska xilqaamo haddii wax tashwiishina darsiga u bilowda qof ardayda ka mid ah istaago oo usha idaa hadliyo mas-uuliyadana wada saaran wa microfoonka laazim maa in laga dhawaaqo laakiin hadda alxamdulila ilahi baa naga xaliba laa microfoonkeeni walaa adinka alxamdu lilah waayahay aan ku noqdo xadiidka hore marka oo kun iyo todoba boqolaad qaala wuxuu yihi ubay ibnu kacab kaana wuxuu ahay rasul la sl sl min qowm mid ahriyo fi rakcati lula rakcada koobaad min alwitri bisabbix isma rabbika lacla ayuu ku akhrin jire wa fi aaniyatina biqul yaa ayuha alkaafiruun wa fi aaliatina biqul huwa allahu axad aan horgu socono xadid kun todoba boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qala imam nas almt abarna yaxya ibnu muusa alkufi albalki macruufu bikhatta magaciis ya khatta ayaa loo yaqaana waثiqa qala xadaثna cabdاlcaزiز ibn khaalid aلtirmidi waa maqbuul qala xadaثna saciid ibn abi caruba waa iqa can qataada ibn dacamat sadusi اlbصri can maxaa idin qoran bifat اlcayn wala bidam اlcayn maxaa idin qoran fatxi miya kuli waa kor dhaban waay can casrata ibn cabdiraxmaan ibn zuraarata alkhusaaci alacwar waa iqa can saciid ibn cabdiraxmaan ibn abza can abiihi can ubay ibn kacb qaala wuxuu yidhi ubay kaana wuxuu ada rasul rasulka sal slm yaqra'u mid akhri bi fi lwitri bisabix isma rabbika alaclى wa fi rakca ثaaniya biqul yu ayuha lkaafiruun wa fi ثaaliثa biqul huwa allahu axad <clears throat> intaas waan garanay walaa yusalimu masala noqsan jirin fii aakhirihinna walaa yusalimu masala noqsan jirin ilaa jazaaka allah khayra fii aakhirihina tan u dambaysa midaan ahayn kuma salaam noqsan jirin yacnii dhammaan wuu israaci jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray yani bacda tasliim wuxuu dhihi jiray subxaana almeliki اlquduus ayuu dhihi jiray sidaa weeyaan alaaan ha saddex jeer ayuu dhihi jiray waxaan u malayna oo kiyaalo fiican eh, u bahormayn ah waaya marka hadda waad ujeedaan marka hore qataada wuxuu toos ugu wariyey saciid ibn eh, ibn cabdiraxmaan ibn abza xadiidkan damban ayaa udhexeeya casra udhexeeya soo ma jeedaan marka dhib ma lahan qataada waxaa laga yaabaa inuu marka hore casro ka wariyey oo saciid ugu sheegay marka dambana uu la kulmay saciid laftirkiis wax dhibaato ma lahan waaya baabu dikri اkhtilaafi amaba dikru dikru اkhtilaaf calى abi isxaaq fi xadiidi saciid ibni jubayr ibni cabaasin fi lwitri baabu dikri اkhtilaaf khilaafka sheegitaankiisa uu baabkan u baab yahay calى abi isxaaq abu isxaaq الsabiici wa iqat caabidun اkhtalaa waa kaan yudalis ahay oo taqaaneen ikhtalaa fii aakhirihi ninka asaga ahaa abu isxaaq الsabiici ayaa lisuu khilaafay fii xadiidi saciid ibni jubayr xadiidka uu saciid ibni jubayr ka wariyey ibn cabaas uu ka sii wariyey fi lwitrin uu kaga hadlaayey khilaafkii ay ruwaadda isku khilaafeen sheegitaan la sheegay ayuu baabkan baabi witrkaan ku jirnaa witrkeena marka waaba noo dhammaaday laakiin cilmi aad kororsani oona wada kororsanayna oo ah duruqdii ay wax ku imaadeen in nala baro muhiimadda lakiin witrka waa taqaanaano hal rakca u yar ilaa un maa sha allahun alawadi ko iyo tobankaas ilaa laga gaaro dhib weyn ma lahan laakiin inaad duruqdii uu ku soo arooray aalibcilmiga u ogaado waa wax aad muhiim u ah iyo ragga soo kala wariyey zakariya bn abi zaaidata alhamdani waa iqatun faqiih waa iqatun yudalis samaacahu aw samaacuhu min abi isxaaq fii aakhirihi ninka la yidhaha marka zakariya ibnu abi zaaidata gadaal damba ayuu ka wariyey abu isxaq isabici markuu ikhtilaad ku dhacay kadib ka wariyey can abi isxaaq isabici can saciid ibni jubayr waa imaamkii an cabaasin radi alahu taala anma qal cbdulahi bn cabaas kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yutiru mid ku watri bialaatin saddex ragca yaqra' wuxuu ku akhrin jiray fi lula tan koowaad bisabbix isma rabbika lacla ku akhrin jiray wa fi aaniya tan labaadna wuxuu ku akhrin jiray biqul yaa ayuha alkaafiruun wafi aaliana biqul huwa allahu axad awqafahu isxaaq isxaaq ibn abi sabiic riwaayadan sabiici riwaayadan wuxuu mowqof ugu dhigay calaa saciid ibni jubayr can cabaasin أnahu kaana yuutiru بثaلaaثin bisabix isma rabika الأعlى wa biqul ya ayuha alkaafiruun wa qul huwa allahu axad marka waxa witerka la imaana marka riwaayadan abu isxaaq isabiix wuxuu ka dhigay qofka hawshaan sameeyey cabdullahi bin cabaas inuu yahay ayuu ka dhigay tii horen maxay ahayd ya tii hore waxay ahayd kaana rasul lah sal slm yutru bialaa marka abu isxaaq markuu ka warinaya mxuu ah nin kale saciid eh, eh, saciid ibnu jubayr nacam zuhayr miya ha cafwan waa zuhayr ha bedelkii marka uu ninka la yidhaahdo eh, zakariya zakariya riwaayadiisii waxay ahayd marfuuca ninka la yidhaahdo zuhayrna mawquuf ayuu ka dhigay waana noo imaan doona insha allah sa saxiix saas weeyaan ikhtilaafku marka inuu tilmaamo waa xagga waqfiga iyo xagga rafciga sidaa weyaan wejid ikhtilaafku waxaa weyaan zakarina abi zaida abu isxaaq wuxuu ka wariyey xadidka isagoo marfuuca zuhayrna wuxuu ka wariyey isagoo mowquuf calaa cabdillahi bni cabaas sidaa weyaan waaya alxaafid ibn xajar caleyh raxmat ullah ayaa war aada u fiican oo naanfaca ayaa kaga hadlay masalada witrka i fatx اbaari wuxuu leeyahay waxaa ruwaadda isku khilaafeen umuna caaisha radia اlahu ta ardaha markay ka hadlaysay ama ay warinaysay salaada nabigeena sal slm fi اleyl riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray amaba abu slm ibn cabdiraxmaan riwaayadiis waxaa ku soo arooray in tobani kow ragca uu nabigeena dukan jiray waan soo marnay masruuq riwaayadiisana ayadna waan soo marnay toddoba iyo sagaal iyo tobani kow intaba inuu nabiga dukan jirna waan soo marnay oo masruuq ee saa muxuu ahaa iyada ka wariyey ibnajda waa taqaanaa alqaasim isna wuxuu ka wariyey toban iyo saddex rakca in nabigeena sal slm uu tukan jiray ayuu umana ka soo wari caaisha oy ka mid tahay labada ragca oo fajarka ay ka mid tahay waay zuhrina cancur wuxuu ka wariyey saddex iyo toban ragca inay tahay kadibna markii aadaanka u maqlana oo aadaanka dambe u dhacana laba ragco fudfudud uu tukanaayey intay noqoto iyadna han iyo toban arinkaas markuu ka jawaabay ali ramat ullahi xaafid bn xajar wuxuu leeyahay riwaayadda masruuq oo marna ka hadashay toddoba ragca marna sagaal ka hadashay marna tobani kow ka hadashay waa waqtiyo kala duwan waqtiyo kala duwan mar todobuu tukaday mar sagaaluu tukaday marna tobani kowbuu tukaday dhibba ma lahan ilan wa muxuu ahaa go-an oo sida faradka ma aha qodob waa qodobkaas taas jawaabteeda halkaas ay ku dhacday riwaayadda curwa oo zuhri ka wariyey waxaa laga yaabaa uu leeyahay oo meeqay gaartay ayada ah shan iyo tobantii gaartay waxaa laga yaabaa uu leeyahay ya zuhri can curwa shan iyo toban waa isla yihin labadoodu yaa isla waa isla wadaan zuhri iyo curwati ay isla wadeenna shan iyo toban ay gaartay mogta waxaa laga yaabaa uu leeyahay in ay ku dartay salaada cisho kadib labada rakacoo salaada cisho ay ku dartay suuragal oo han iyo toban saa ku noqotay ama waxaa suuragal ah labada rakcoo khafiifka ahayd oo cinda alimaam muslim nabiga intuu salaada dheer bilaabin laba rakcoo khafiif ah inuu qac ka jiray sala allahu alayh ali wasalam intuusan salaada dheer gelin intaas ay ku xisaabteen waa suuragal ayuu muxuu alxaafid ibn xajar leeyahay waayahay alimaam alqurطubi warka dhan buu soo duuduubay haba isdhibinba warka dheer oo imaam alxaafid ibn xajar uu galayba maba aadin fi lmufhim kitaabkiisa aad taqanin wuxuu leeyahay kullu dalika maxmuulu calى awqaati mutacadida aw axwaali mukhtalifa bixasabi الnashaaطi walibayaani aljawaas bas warkaas marka jeeb adagha la geliyey warkan kale oo tirada badan ood ku wareeriba isku dhibin markii ay noqoto inaad muxuu ahaaba haddii dee munaadaro iyo dalabatu eh, cilmi khaas iyo baab kalewataas laakiin haddii uun su-aal nin caamo uu ku weydiiyo waxaan tirada badan maxay waan ku wareer u ku yidhahda jawaabta qurtubiya ugu fudud meel kale aadin arrinkaas oo dhan oo kala duwan oo toban iyo kow toban iyo saddex toban iyo shan toddoba sagaal waxaas oo dhan waxaad leedahay waxay ahayd waktiyo kala duwan iyo xaalado kala duwan mar nabigeena sal slm wuxuu hayaa firfircooni iyo caafimaad iyo yani firaaqo intaasuu dukani marna daal iyo xanuun iyo safar iyo howl ajri kala duwan iyo xaaladaha muslimiinta ku jira marka toddoba laga bilaaba ilaa toban iyo dhowrka la gaarsiiyey dhammaan wuxuu ku leeyahay wakhtiyo kala duwanay ahayd xaalado kala duwanay ahayd iyo intaas waxaa kasii muhiimsan walibayaan jawaas inay tanna banaanta tanna ay banaanta tanna ay banaanta in la cadday ahayd bas jawaabtaa marka alimaam اqurطubi in lala boodaa qurux badan wallahu aclam waayahay xadiidka kun todoba boqol iyo saddexaad waa xadيث ضaciif اisnaad qala imam nas abarna axmed ibn sulayman الruhaawi wa iqaة xaafid qala xadaثana abu nacaym alfadl mxuu ahaa ibn dukayn wa iqaة dabt qala xadaثana زuhayr ibn mucaawiyaةa wa iqaة dabt abu isxaaq الsabici wuxuu ka wariyey wasamaacuhu min abi isxaaq fii aakhiri waqtihi marka xadiidka uu abu isxaaq ka wariyo muxuu noqonayaa yani ikhtilaadkii markuu ku dhacay abu isxaaq asabici ayuu wax ka wariyay ardaydiisu ka mid ahaa intaa waxaa dheeraya cilada labaad xadidka daciif ku noqona waxay tahay tadliis buu ku jiraa tadliiska abu isxaaqa meesha yeela cancanana way taalla marka can abi isxaaq isabiic wuxuu ka wariyey can saciid bni jubayr waa ninkii imaamka ahaa can bni radi allahu taala anhuma anahu cabdullah bn cabaas kaana waxaa yutru mid witr la imaado bialaai bialaain saddex ragca ama saddex suuradood waa isku mid bisabix isma rabbika alaclaa waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad ayuu ku watrin jiray baabka soddon iyo sagaalaad dikru اkhtilaaf waa ujeedaan sooma caawa waxaan laga lagu baxaynin waa laisku degany hay marka kamaad ogaateeno waxa laisku haya waxaa weeyaan ikhtilaafka hore waaa waxay ahayd alwaqfu aha waalrafcu ma fahamteen intaasay ahayd kana aan galna marka waana yaro dheer yahay dabcan dikru اlikhtilaafi calaa xabiib ibni abi haabit ninka xabiib ibn abi haabit la yidhaahdo fii xadiidi ibni cabaas khilaafkii asna aad ku soo wariyey fi witrka gudihiisa ama witrka markuu ka hadlayay sheegitaan la sheegay baabkan u yahay eh, xadiidka marka soo socda in allahu tabaaraka wa tacaala eh, yar oo kooban ninkan xabiib ibn abi haabit riwaayaadkan soo socdo kulli isaga uu ku jiro waa hal xadii macnahooda waa hal xadii ama matnigooda waa hal xadii marka waay wuxuu ka mid yahay axaadiis koobanoo dhowr ah oo alimaam daara qutni caleyh raxmat ullah uu ku yara qabsaday alimaam muslim uu ku qabsaday alimaam الnawowi طabcan wuu difaacay fi alminhaaj fi sharxi saxiix muslim wuu ku difaacay laakiin xadiidkan waa xadiista lagu qabsaday alimaam muslim oo alimaam daara quطni oo saaxib اcilal aad ku qabsaday wa imaam nawwi markuu jawaabay wuxuu leeyahy xadiistan ninka lagu haysto ama xadiidkan lagu haysto oo muxuu ahaa waxay ka mid tahay axaadiista uusan toos iyo ka lafdhabar ahaan u warinin mutaabacaad ahaan ayuu u keenay ayuu leeyahy alimaam eh, muslim umuusan keenin eh, ayuu leeyahay eh, uma keenin inuu toos ayada toos loo cuskado laakiin saaxib dakhiirat alxuqba wuxuu leeyahy maya dacfiga warkan waa cad yahay meel luqluq ma laha ayuu ley wallahu aclam waaya xadid kun todoba boqol iyo afraad waa xadid saxiixa qala imam nasr aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn raafic alqushayri wa iqat caabid qala xadaثana mucaawiya ibnu hishaam wa saduq lahu awhaam qala xadaثana sufyaan athawri weeyaan imaamkii can xabiib ibn abi haabit abu haabitkaas waxaa la yihahda qays alasadi mowlaahum ayaga ayaa xuray alkuufi iqat faqiihun jaliil laakinahu kaiir kaثiir التdliis واlirsaal kaثiir التdliis واlirsaal wa can moxamed bn cali bn cabdillahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma iqatu weyaan can abihi abihiis oo cali ibn cabdillahi bn cabaas waa isna waa iqa can jadihi awowgiisa cabdillahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma can nabi wuxuu ka uri sal slm nabigeenna anahu nabigeena qaama inu istaaga min aleyl habeenka oo fastanna uu sunnaystay istanadaas marka cadiyaysan waa noqon kartaa istinaanka cadin wuu noqon karaa uma salla waxa istana waa cadaystay cafwan fastana wuu cadiyaystay uma kadibna salla wuu tukaday rakatayn laba rakca uma naama wuu iska saaxday uma qaama uu istaagay fastana wuu cadiyaystay uma kadibna tawada weyse qaatay fasallaa rakcatayn ayuu tukaday xataa sallaa ilaa u ka tukada sittan uma awtara witr ayuu la imaanay bialaain saddex rakca wasalla wuxuu tukaday rakcatayni kadibna markuu wtrk la imaado kadib laba ragca uu ka dabamariyey meesha marka xabiib ibn abi haabit lagu haysto waxaa weeyaan hurdadan iyo kasoo kicitaankan iyo hurdadan iyo kasoo kicitaankan oo qaarkood saddex jeer gaarayaan waxaa lagu haysto ugu daran taas waa matniga xataa waa lagu haystaa marka halkaas weeyaan waaya xadiid kunta boqol iyo شhanaad waa xadiid صaxiixa qala imam bn sacd abarna axmed ibn sulayman ruxaawi wa iqat xaafid qala xadana xuseyn ibn cali aljucfi alqari wa iqat caabid can zaid ibn qudama aaqafi wa iqat habt can xuseyn ibn cabdiraxmaan asulami wa iqat tagayara fi اlaakhir markii dambe ayuu isbedelay xifdigiisii ayaa hoos u dhacay can xabiib ibn abi habt haddaan soo marnay can moxamed ibn cali ibn cabdillahi bn cabaas can abihi can jadihi qaal wuxuu yidhi cbdulahi bn cabaas kuntu waxaan ahaa cinda nebiy ayaan la jooga sal slm faqaama wuu istaagay nabigeena sala allahu calayh waali wasalam fatawada'a wuu weyse qaatay wastaaka wuuna cadiyaystay wa huwa yaqra'u wuxuu akhrinaa fii hadihi alaaya aayaddan xataa faraqa minha ilaa uu ka baxa ina fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi leyl wanahaar la aayaatin liuli albaab ina fii khalqi asamaawaati cirarka uunkooda la uumay iyo waalardi dhulalka la uumay waاkhtilaafi leyl habeenka isbeddelkiisa wanahaar ay isbedelaan laaayaati daliiliya cadcad iyo calaamado cadcad ayaa ugu sugan liulil albaab dadka caqliga u saaxiibka ah ayada ayuu ahrinaya uma kadibna salla wuxuu tukada nabigena sal sl rakcatayn ayuu tukan laba rakca uma caada wuu soo noqday oo fanaama wuu iska saaxday xataa samictu inaan maqla nafkahu neefdhowgiisa ama khuuro weyn ma laakiin waa markuu qofka hurda neeftiisa waa xoogeysani uma qaama wuu istaaga fataawooda weyse qaatay wastaaka wuuna cadayaystay uma sallaa wuu tukaday rakcatayni uma naama wuu saaxday uma qaama wuu istaagay fataawada u weyse wastaaka wuu cadayaystay wasallaa rakcatayni ayuu tukaday wa awtara bialaa saddex iyo habka marka hadda mujadan saddex jeer weyaan tii horan maxay ahayd laba jeer lix rakca ayaa isku xirnayd halkaana maaa isku ihan maxaa isku xihantan laba laba mise lama socotaanba xadيid kun todoba boqol iyo lixaad waa xadيid صaxiixu bima qablahu xadiid ka horeeyu saxiix ku noqonaya ayuu le imaam imaam albani alيh raxmat الlah akhbarna moxamed ibnu jabalata الraafiqi wa saduuq qaala xadaثna macmar ibn makhlad الsuruuji wa iqa qaala xadaثna cubaydالlahi bn camr الraqi wa iqaة faqih rubama wahim can zayd bn abi unaysata aljazri wa iqaة lahu afraad can xabiib ibn abi haabit can moxamed ibn cali can bn cabaasin an muxamed ibn cali an ibn cabaas meeshan yaa ka maqan ujeeda meeshan nin ka maqan marka hore nin ku jiraa ka maqan nin baa ka maqan culama leh riwaayaadka hore nin ku jira yaa ka maqan ya cabdulahi cabdullahi bin cabaas wuu ku jiraa laakiin nin baa ka maqan cali ha yani maxamed aabihiisu caliya ka maqan a ka maqan waxyaabaha uu shaarra bay ka mid tahay oo ikhtilaafka u soo aroorinayey raxima allahu ljamiic can maxamed bin caliin eh, can abihi intuu dhiha wuxuu u booday can ibn cabaas radi allahu taala anhuma qal wuxu yidhi sayqaba rasuulaha ayaa muxuu aan soo kacay fastana wacdihi saaq alxadiid xadiidkii hore ayuu kaxeeyey inta usoo aroorina marka waxay tahay waa maqnaanta uu ninkaa ka maqan yahay xadiid kun todoba boqol iyo todobaad waa xadiid saxiix maa qablahu xadiid ka horey ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nas alih akhbarna haruun ibn cabdillahi alxamaal wa iqa qala xadaثana yaxya bn aadam wa iqatu faadil qala xadaثana abu bakr annahshali abu bakr ibn cabdillaahi ibn qaطaaf weyaan saduuq rumiya bilirjaac qolyaha murji'ada loo yaqaano inuu muxuuha kooxdaa ku jiray ayaa lagu tuhmay ama lagu tuuray can xabiib bin abi haabit yaحyى بن الjزاr saasa idin qoran ah, alcurani curayna waa taqaanaa nimanka curayna la yihah waa taqaanaa ma <laughs> nimanka curaniyiinta ma xasuustaan ya waadi curana maya waadi curana ki oo ku yaal carafa maya kaas maha nimankii abuburcad ahaa ya kuwii ilmaha laga duri jiray ma hilmaamteen nimanka curiyintahay oo muxuu aha intay soo islaameen magaalada imaadeen madiino kadibna ku daltabyoodeeno caloosha malaariya wax ka gale ma naqaane caloosha ay burburatay kadibna nabigeena sal l slm halihiisi irmaanka ahaa la yidhi caanaha iyo kaadida ka soo caba markay xoogeysteen kadibna maxay sameeyeen khaadimka nabiga dina ala sl ola u raacay waxbayna waa kaxaysteen waa tii laga daba tago lasoo qabtay inama jazaء اladiina yuxaaribuuna اllah warasuulah wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu o yusalabuu aw tuqaطca aydihim arjulum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun marka niminka ayaga ahay qoladaas waa alcuranidi halkaas inay taan umarayna wallah aclam nin kale yaxya ibnu aljazaar alcurani waa saduuq rumiya bitashayuc can ibn cabaasin radi allahu ta anhuma qala cbdullahi bn cabaas marka ninka la yidhahda xabiib ibn abi haabit marka hore wuxuu ku waday reer cabdullahi bni cabaas ayaad mar isu raacay maxamed iyo cali iyo awowgiisu cabdullahi bn cabaas marna wuxuu ka reebay aabihii wuxuu ka reebay aabbihiis maxamed aabbihiis ayuu ka reebay caliga ayuu meesha ka bixiyey haddana dhammaan buu ka leexdayba meel kale aada fiiri can yaxya ibn اljazaar ibn cabaas maxamed iyo cali meeshuu ka tuuray ma arkaysaan marka xaggey wax ka socdaan xabiib ibn abi haabit ishkaalka halkaas waa nacam ninkaas ayaa marka wixiisa ay <laughs> meesha ay xaalad ka yar culus halkaas waa ibn cabaasin radi allahu taala anhuma waraxima jamiica aruwaat qaala cabdullahi bin cabbaas kaana wuxuu ahay rasul rasulka sal slm yusallii mid tukaday min alleyl habeenka amaani rakcata siddeed ragca wayutru bialaain saddex iyo witr la imaan jiray wayusallii rakcatayn qabla alfajri khaalafahu camar ibni mura ayaa khilaafay oo noo imaan doona farawaahu can yaxya ibn اljazaar can umi slma can rasuli lah sal slm mujadan marka bedelkii cabdillahi bin cabaas min musnad cabdillahi bin intu aan laha wuxuu la aaday musnad umu slma halkaasay noqotay waa baab kale asna allah yastur xadiidka kun sideed kun todoba boqol iyo sideedaad waa xadiid صaxiix isnaad ah qaala imam abarna axmed ibnu xarb aلطa'i almusili waa saduuq qala xadaثna abu mucaawiya mxamed bn khazim اdariir weeyaan wa iqaة tabt xaafiظ can acmash waa imaamkii can camr بن مرة واثقة cاaبد rm بالرجاع عن يحyى بن الجزار waan soo marnay عن uمi سلمةa bdلka cبدالله بن cbاs ka وm سلمة ayuu la aaday رaضي الله taعaلى رضاها uم المؤمiنiin qالت waxay tihi أmuna uم سلمة kaana wuxuu ahaa rasul rasulka sl slam yutru mid wetriya wetr la imaad bialaaa casharata toban iyo saddex rakca falamaa goorti kabara falamaa kabira cafwan falamaa kabira goorti weynaaday aw uu tabardarnaaday aw tara bitiscin sagaal iyo witr la imaaday sala اllahu alay waslem khaalafahu cumaara ibnu cumayr ayaa khilaafay ataymi wahiqatu habt farawaahu can yaxya ibn اljazaar can caaishata laga sii bood haddana ujeedaan meelkaa loo sii booday cabdullahi bin cabaas laga soo guur waxaa loo guuray umu salama laga sii guur umuna caaisha loo sii guuray dhammaanna mishkiladda xagee ka socotaa yaxya ibn abi xabiib wa halkaas baasha ay culaysku ka jira raximah اllah annaga koleyba haddaa laisku keentar dhammaanteen asaga baa naga qiimo badan dhammaanteen w alla wa dhegeysanay asaga naga qiimo badan maxaa yeelay axaadiista nabigeena sal l slm raggan ku jiray oo muxadisiinta ah marka kana muxuu laleeyahay kan waa saduuq iyo kan waxaa waa yahim iyo kan waaa ikhtalata iyo marka yacni booska ay joogaan waxaan u malaynaa kabtooda lasoo tuuray xataa inaan naga gaari karin waa raggii ataqaaneen quruun mufadala ragga joogay khayr quruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma intaasay ku jireen raggan la socda meel kale ma jirin meel kale uraadinin waa saddex qarniya ku jiraan inta hadda kita kutubahan ad arkaysan kutub sunna raggan ruwaadda waa qurunta ayaday ku jiraan mhm, raximahum اllah waa yahay laakiin muxadisiinta ayaga mujaamale iyo qofkan ha loola turo iyo baabka ma yaqaanaan raggii eh, ahaa eh, culama jarx tacdiil weliba ragga ad ugu aadka u taqaanaan abi daciif ya ninka dhahay ma xasuustaan ya abi daciif ma xasuustaan marka aabbahood xataa may cafin jire hadduu daciif yahay ay sheegi jireen axaadiista nabigan ay ka hormari jireen sala allahu alayhi waalihi wasalam waaya xadiidka kun todoba boqol iyo sagaalaad waa xadiis صaxiixun ayضا أخbarna أحmed بن سlayman الرuhawi qala xadaثna xusein ibn cali jucfi waثiqaة caabid qari can zaa'id ibn qudamata aلثaqفi waثiqaة habt can sulayman alacmash w imaamkii can cumaara ibn cumayr الtaymi ثiqaة habt can yaxya ibn الجزار عن caiشhaةa wuxuu ka wari um اmؤminiin radi الlah ta anha qalat waxay tir umna caiشha kaana wuxuu ada rasul rasulka sl sl yusلi mid tukaday min leyl habeenka tiscan sagaal falama asana goortuu da ay soo gashay waaqula u culsaaday sallaa wuxuu tukaday sabcan todoba iyuu nabigan tukay sal slm marka sabcan iyo tiscan iyo ixda cashar iyo kulli waa baabkeeda waan ka soo hadalnay alimaam اqurطubi hadalkiisa uu naxal aado kulu dalika maxmuulun calى awqaatin mutacadida waxwaalin mukhtalifa bixasab الnashaaط walibayaan اjawaaz halkaas un marka gowsdameedka lagu qabto taas baad ku carari kartaa warkaan dheer oo kale waa isku dhimi waayahay xadiidka ama baabka afartanaad baabu dikri اkhtilaaf khilaaf sheegid la sheegay baabkan u baabi cala zuhri alimam xamed shab zuhri laisku khilaaf fi xadiidi abi ayub alansaari fi lwitri markuu witrka hadlay xadiid marka abu ayub alansaari uu muxuu ahaa ninka la yihah imaam zuhri uu dhankaas ka soo wariyey ee isna khilaafka ku jiro ayaa lagu sheegay khilaaf ku jiro muxuu yi marka marna xadiidku waa mowquuf oo saxaabiga abu ayub ayuu ku taagan yahay marna waa marfuuc ilaa rasuuli اllaahi sala اllah alay slam laakiin wax ishkaal kuma sugna oo kan mawquufkaana waa saxiix kan eh, marfuucana waa saxiix wax tanaafi ama isdiidma ahna kama dhexayso marka ishkaali culays kuma sugna inaad ogaato ba lakin muhiima in zuhri can ariiq abi ayub ansaari xadiidka uu ku wariyey marna yurwaa mawquufan wa yurwaa marfuucan intaas inaad ogaato baa muhiimadda ay ta wax kale maaha xadيث kun todoba boqol iyo tobnaad wa xadيث صaيixa qala imam nas ي abarna cmr بn cثmaan alxmsi waa صaduq qala xadaثna baqiya ibn الwalيid baqiya ibn waliid صaduuq kaثiir التdliis can can الضucafاء axsantum qala wuxu xadaثanii dubara ibn abi الsaliil waxaa la isku hayaa ninka la yihahdo waa ree muxuu ahaa waa xadrami weeyaan dubara ibn abi الsaliil alxadrami horta waa majhuul qodobka qabsada tan labaadna sida saxda ah oo muxuu ah alimaam annasaai fi sunan kubra iyo hayri kutubo badan ku taallo magaciisa runta ah waa dubaara ibnu abi assuleyk bitashiir wa bitakyiiri allaami kaafan suleyk abu suleyk marka magaciisa marka eh, waa sidaas dubaara ibnu abi suleyk waa majhuul sulayk bilkaaf laamka waa laga bedela waa laga bedeli hadda saliil ayaa qorma saliil oo mukabar ah musaqar ayaa laga dhigi oo sulay laamkin waa la bedeli kaafaa lagu bedeli sulayk ayuu noqonayaa waa majhuul waaya qaala wuxuu yidhi xadaanaa duwayd ibnu naafic ayaa noo warramay duwayd ibnu naafic waa adimashqi waa maqbuul isna wa kaana yursil qaala akhbaranii ibnu shahab maxamed jab zur waa imamka qala xadaثani waxa yuri caطa ibnu yaziid can ayuub can abi ayuub ana الnabiya sal slm waa kii marfuuc ahaa sal ا slm qala wuxuu yidhi alwitru witrka xaqun waa xaq culimada qaar xaqunta waxay ka qaateen waa waajib laakiin jamhuur ahlicilm waxay qabaan inuusan waajib ahayn faman shaa qofki doon awtara witr ayuu la imaanaya bisabcin todoba ayuu kula imaanaya waman shaa qofki doon awtara bikhamsi shan ayuu kula imaanaya waman shaa qofki doon awtara bialaatin saddex ayuu ku witrinaya waman shaa qofki doon awtara biwaaxidatin halkaa weeyaan waaya xadiidka waxaa ku jira ninkan dubaara oo majhuul ah maca daalika xadiidka waxaa la yidhi waa xadiid saxiixa say ku dhacday waxay ku dhacday ninka dubaara la yidhaahdo lama gooni noqonin alwaliid ibnu maysiyad sida noo imaan doonta ayaa waxaa weeyaan eh, ka wariyey awsaaci oo abi isxaaq ka wariyey riwaayad damad noogu imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacala marka xadiidka saxiixun ligayrihi weeyaan xadiidka kun todoba boqol koy tobanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamuna sal akhbarna alcabaas ibn alwaliid ibnu masyad wa saduuqun caabid qaala xadaanii abi aabihiis waxaa weeyaan alwaliid ibnu masyad waa iqatun habt qaala xadaana awsaaci waa imaam ahli shaam ninkaa taqaaneen weeyaan qaala wuxuu yidhi awsaaci xadaanii zuhri maxamed shab zuhri imaamkii ayay warramay qala wuxu yidhi xadaana caطa ibn yaziid aleyثi weeyaan waa iqa can abi ayub alansaari radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qala rsulkan wuxuu yidhi alwitru witrka xaqun waa xaq faman shaءa qofkii doona awtara bikhamsin shan ayuu witrku la imaanaya waman shaءa qofkii doona awtara bialaaثin saddexii witr kula imaanaya waman shaa qofkii doon awtara biwaxidatin hal ayuu witrka kula imaanaya saas ayuu nabigeena ka wari sala allahu calayhi waali waslm isna waa marfuuc kii horena waxaa weeyaan muxuu ahaa isna marfuucu ahaa mawquufkii uu noo imaanaya marka waa kan dambe xadii kun todoba boqol toban iyo labad saxiixa qaala imaamna sa ramatullah akhbarana arabiic ibnu sulayman ibnu daawuud ahiqa qaala xadaana cabdullahi bn yunis atinisi wa imaam iqatu xaafidu mudqin qala xadaثana haytham ibnu xumayd alghasani waa saduuq rumiya biاlqadr qala xadaثanii abu mucaydin ma saasaa idiin qoran ma wax kala idiin qoran abu mucayd ma idin qoranta xafs ibnu khaylaan weeyaan xafs ibnu khaylaan waa saduuq faqih rumya biاlqadr can zuhri maxamed shab zuhri qala wuxu yhi xadaثanii caطa ibn yaziid leyثi ayaa ii warramay anahu caطaa samic inuu maqlay abaa ayuub alansaari uu ka maqlay radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi isaga laftirkiisaa dhihi marka nabiga uma kor yeelin qaala wuxuu yidhi alwitr witrka xaqun waa xaq faman axaba qofka jeclaba an yutra biamsin bikhamsi rakcatin shan ragca qofkii witr inuu kula imaado doono falyafcal ha sameeyo waman axaba qofka jeclaba an yutra bialaatin saddexna falyafcal ha yeelo waman axaba qofka jeclaba an yutra biwaaxidatina falyafcal ha yeelo marka xadiidka hore kan masiidayaan ma maya dhib meesha ma jiro weyaan xadid kun todoba boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiix isnaad mawquufa saasuu leeyahay imamka jedaan qaaluu xadaanaa qaala axaari ibnu miskiin qaala wuxuu yidhi alxaari ibnu miskiin wuxuu yidhi qira'atan caleyh wa an asma wax kale oo idiin qoran ma jiraan qaala alxaari buu ka bilaabay imaamka wax kale idinkuma sugna waay ya caawatolaana haysa mayna keligiisa muxuu ahaa waaya qaala alxaari ibnu miskiin wuxuu yidhi qira'atan caleyh wa an asma can sufyaan waa ninka sufyaan kewa ibnu cuyayna axsantum can zuhri can caطa bn yaziid can abi ayuub dhammaan waan soo marin qal wuxuu yidhi man shaa qofki doona awtara bisabcin todoba witr ayuu la imaanay todoba ayuu ku witrnaya waman shaa qofki doona awtara bihamsin shan waman shaa qofki doona awtara bialaain waman shaa qofki doona awtara biwaaxidatin waman shaaa qofki doonan aw maa uu ishaari imaaan u ishaari yani fadhigu iskaga tukaniyo ishaari weyaan haddii intaad daasho intaad iska huran leed mid yaroo iska gaabagaaba iska duka in tacbiir intaa waxaan ugu soo baxnay marka xadiidkii abu ayuub oo marna isaga mawquuf ku ahaa marna ku ahaa marfuuc ilaa rasul sal slm dhammaanna zuhri uu muxuu wada maraayey marna mawquuf uu warinay marna uu warinayay isaga oo marfuuc ilaa rasulillah sal slm ay halkaa ugu soo baxnay baabka kow iyo afartanaad baabun kayfa alwitru bihamsin shan habkee qofka markuu witr shan tukan raba habka aad u tukana ayuu baabkan u baab wadikri اlikhtilaaf sheegitaan la sheegay khilaafka cala alxakam xakam ibn cutayba oo iqatan sabta oo taqaanaan fii xadiid اlwitr khilaafka isin laisku khilaafay markuu xadidka witriga warinay ayuu baabkan u baabiyay in la sheego laakiin shan markii aad aad waxaa weeyaan aad witrka la imaanaysa habka ad u tukani ayaa halkan laga gelaya xadid kun todoba boqol toban afrad wa xadid saxiixa qala imam nas alي abarna qtayb bn saciid qala xadaثna jariir bn cabdilxamid الdabi can mansuur ibn muctamir can اlxakm ibn cutaybata wa iqat habt faqih raggaas waa wada taqaanaan qtayb ibn said ibn ibn qutayba ibn saciid albaqlani sooma athaqafi marka ninkaas waa iqat habt jarir ibn abdilxamid adabina muxuu yahay ya ya haye e mansuur ibnu tamirna xakamna tiimkan waa isleeyihin waa rag rag wada isku martaboa an miqsam mqsamkaas ibnu bujrata miqsam ibnu bujrata waa saduuq wa kaana yudalis wa kaana yursil cafwan wa kaana yursil can umi salamata yuu ka wariyey umuna umu salama qaalat waxay ti radi allahu ta ardaha kaana wuxuu ada rasul rasulka al sal slam yuutiru mid ku watray bikhamsin shan iyo bisabcin toddoba laa yafsilu aanan kala saarin baynaha dhexdeeda bisalaamin salaam noqsi walaa bikalaamin kalaamna ma dhexgelin jirin shan xiriirta oonan salaam udhexaynin hadallo udhexayn ayuu nabiga la imaan jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam ay leedahay ummunaa umu salama kow taa waa haysataan shan aan la kala reebayn xadid kun todoba boqol toban shanaad wa xadid saxiix qaala imam muslim raxmatulah akhbarna alqaasim ibnu zakariya ibnu diinaar alqurashi waa iqa qaala xadaثana cubaydullah waxyaabaha la yaab kale aragteen in badan oo ka mid ah markaad qurayshi aragtaan oo umawi aragtaan ad arkaysaan inta badan mawlaahum mawlaahum mawlaahum waad aragteen maxaa sabab ah dadkii oo ka dhashay quraysh shaki mala culimo badan way ku jireen umawiyiintii iyo qabaa'ilta carabtoo la yaqaanay laakiin in badan markii loo tiiriyo mawlaahum mawlaahum mawlaahum mawlaahum alasadi mawlaahum ad arkaysaa maxayt ragga xirta cabdillahi bin cabaas iyo xabta cabdillahi bin cumar raggaas nasabkooda dib u fiiriya carabtii caadiga ahayd waa loogu badan asxaab alkutub sita bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa ibn maaja iyo caraba intee caraba horta dhowr kitaab qurada kumari kartaanba kitaab quraan ah inaad kumari kartaan mayna insaxa tacbiir buhaari muslim ayaga horta carab agtooda sooma marin meelahaas ruushkii agaarkiis ka fiiriy meelahaas halkaas azerbaijaan iyo meelaha hadda maaragteen beryahan yaro kulul dhankaas isaga ah ha laga raadiyo iyo marka abu daawuudna sijistani intee laga raadina meel meela aan ka fogeynoo meela afghanistan iyo meelaha laga raadiyo iyo dhankaas iyo iiraan iyo agaarkeeda laga raadiyo o maaa kuu soo haray alimaam tirmidi ha ii dambeeya nasaa intee laga raadina asna nasa waaba soo mar waa taqaanaano meelahaasa laga raadiyey yaa kuu soo haray ibn maaja qazwin intee wa marka alimaam tirmidi isaga la iskuma hayo waa carab marka waxaan kala jeedaa markii lix meelood loo qaybiy hal meel ayaa carab noqday asxab kutub sita intii kale waxay noqdeen cajab dadka marka shaki ma lahan cunsurka uu nabigeena ka dhashay sal allahu alay wasalam fadli aan inab caadi inay leeyihin maxaa le maxamedaa ka dhashay alai slat slam shaki ma lahan laakiin ayaga uma xirxirna haddii ay garbaha ay ka qoyaan ood aragtaan carab sayn noqotay oo diintoodii daqal ka tuuri rabaan diinta ilahay saa kuma dhimanaysa abadan way soconi way soconi taarikhdan dib u fiiriya taarikh dib u fiiriya ayaga halka sharaf ku leeyihin waxaa weeyaan naxnu qowm acazana اllah bاlislaam famahma ibtaqayna alciza min gayrihi adalana اllah bas meel kale ka raadinin ayaga carab waxay qiimo ku leeyihin diin carab diin ma waayaan dulli bas lidalika markii nabigan la soo saaray sal اla alay slam adduunka maxay ka hayan carab furs iyo rum xukuma jir adduunka aliflaamin gulibat الrum fii adna اlardi wahum bacda halibin sayaqlibuun diintay qaateen furs iyo rum intay ugu fariisteen halkaas diintayna ku gaareen wax kala mahayn marka carabaa sakaraad iyo saasaa la yeelay iyo lidaalika waxaa la kala ilaalina carabay diin meel kasta iyo geed kasta geed dheer geedka waaa loo furaa carab iyo diin la kala ilaaliya carabna agga la aadiy diinna agga la aadiy maxaa yeele hadday carab iyo diin islaan ciza imaani iyo sharafa imaani marka ilaahay subxana wa taala cizadaa noo socday dhammaanteen waaya xadiidka waxaan joognay eh, kun toddoba boqol iyo toban iyo shan waa xadيث صحيiح qال imam أخبرna الqاsم بن زكريا بن ديناr الqرشي wa ثقة qال xadثna عubayd اللh بن موسى الcبسي wa ثقة يتشhيع عن إسرائيل بن يuنس بن أبي اسحاq السبيعي wa ثقة عن منصور بن معتمر wa ثقة عن حكم بن عتيبة wa ثقة ثبت عن مقسم بن bujrة صدوq عن بن cabاس رضي الله taa عن أmi سلمة ayuu ka wariyey waa riwaayaة صحaabiyin can صaxaabiya qaalat waxay tihi umu salma xadiidka hor muxuu ahaa kii hore muxuu ahaa umu salma miqsam ayaa ka wariyey haddana miqsam wuxuu bartamaha geliyey cabdullahi bin cabaas ayuu geliyey qaalat waxay tihi umu salma umuna radi allah tan ardaha kaana wuxuu ada rasul rasulka sal slm yutiru mid witr la imaada bisabcin toddoba ow bikhamsin ama shan laa yafsilu baynahuna dhexdoodana kalama saari jirin sala allahu alay waslem oo habaya salaam nafsi baabkaas ma gelin jirin xadيi kun todoba boqol iyo toban iyo لaad eh, waa صaxiix bma qablahu qal imamna أخbarna mxamed بn ismaaعiل iبn wahim iبn ulya culya ثiqa can زay يزيid iبn harun اwasiطi wa ثiqaة tabt qaala xadaثna sufyaan بn الxusein soo idinma qorna الزuhri afwan sufyaan iبn اxusein soo maha بن الحسن واثقة في غyr الزهري الimaم زهري ad wa ka wariyo duلka mr lakin w al w ka soo haray imaم زهري ثiq ayuu ku yahay عن الحكم بن عتaybة وثiqة ثبت عن مقسم haddaan soo marnay qaal wuxuu yidhi مqسم ayaa dhihi alwitru witrka سaبع waa todoba فalاa أqل min خaمسi شaن wax ka yarna saamya idin qoran falaa aqala min khamsin shan wax ka yar ma ahan yani toddoba ama shan saddexdi iyo wuxuu diidaya mataqaanaan iyo iyo iyo kowgi fadakartu dalika liibraahim ibraahimkee waa kan marka ibraahimkee wayaan annaqci aad u malaynaysaan baa u badantun faqaala wuxuu yidhi canman dakarahu yuu ka sheegay in aan shan laga yaranyay yuu ka sheegay qultu waxaan laa adri ma ogi qaala xakam wuxuu yidhi faxajajtu waan xajiyey falaqiitu miqsaman miqsam ayaan la kulmay faqultu waxaan lahu waxaan ku idhi amman yaad ka waraysa hadalka aad sheegtay qaala wuxuu yidhi can iqa ninka iqada ayaan ka wariyey ama nin iqa ayaan ka wariyey kii iqada ayaan ka wariyey can caaishata ayuu ka wariyey can maymuuna bint اlxaarif um اlmuminiin radi allahu ta ardaha marka meeshii waa mujadan meelo badan laisu diray meelo badan ayaa laisu diray marka ikhtilaafku uu ishaarayay waa saas arrimaha kala duwan wa xadid kun todoba boqol toban iyo todobaad waa xadiis صaxiixa qala imam nas alي abarna isxaaq ibn mansuur alkawsaj wa almarwsi wa iqat tabt qala xadaثna cbdiرaحman mahdi wa imaamkii can sufyaan athawri wa imaamkii amir mn fi xadيث can hishaam ibn curwa wa iqat habt faqih can abihi abis curwa ibn zubayr wa iqat faqih an caaishata wuu ka wariyay ummuminiin radi allahu taala anha ana nabiya nabigan sal slm kaan nabigan waxaa yutru mid ku witri bikhamsin walaa yajlisu aanan fadhiisan ilaa fii aakhirihinna aakhirkooda mooyane khilaafka xagga iska dhig nuxurka baabka muxuu yahay nuxurka baabka wuxuu yahay shan rakca haddii witrkaada aada noqdo ataxiyaad uma dhexeeyo waa isdabagelin kow laba saddex afar shan kadibna salaam naqsi sidaa weyaan intaa intaasaa muhiimsan nacam hadduu saddexna waa nafsa shay kow laba saddex assalaamu calaykum waa ka baabka u dambeeya oo laba xadiis oo kooban ay ku jiraan isku macnona ah waa baabu kayfa alwitru bisabcin toddoba marka witrka qofka uu la imaana suu yeeli xadid kun todoba boqol iyo toban iyo waa xadiis saxiixa qaala imam nas aleh amat lah alayh abarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqatun iqa keligiis miya qaala xadaana khaalid ibn xaalid alhujaymi waa iqatun habt qaala xadaana shucba waa imaamki can qataada bn dacamati saduus albasri can zuraara ibn abi can zuraara ibn awfa waa iqa alcaami alxarashi wa can sacad ibn hishaam waa iqa can caaishata um lmuminiin radi allahu ta anha qalat waxay tir umna caaisha lamaa goortii asarna uu daoobay da soo gashay rasul sl sl nabiga m aad ma weynaaninba lixdan iyo saddex buu jiray <laughs> marka laakiin dee culayska hayste hawlihiisa xatamahu naas waa la burburiyey qofka habeen imaaninba hadii aan firaaqa la siinaynin humuumtii risaalada ay saaranta samada ka kore waxii laga keenay jibriil uu muxuu keeni humuumta muslimiintii ay ku taagan tahay yacni xaalado aan naba caadi ahayn nabigeena calayh isalatu slaam yacni uu ku noolaa marka aad buu u culsaaday lamaa goortii asarna u cursaaday uu da-ay soo gashay rasul la sal slm waakhada alama hilibna wa akhada huwa alama alama lama waxaan idiin qorma jira oo mxu idin godaa lamu ma haysaan ma haysaan culama la waa maya ya maxaa tira axsanta marka laxmigan marka akhada uu qaatay alama uu qaatay ya sheekh waa hilibeyste axsanta habeen dadkiya soo marayn hay waaya salla wuxuu tukan sabca rakaatin lamada marka waxay noqonaysa mafcuul bihi salla wuxuu tukan sabca rakaatin toddoba rakca laa yaquud uusan fariisan ilaa fii aakhirihinna aakhirkooda mooyaan halkaas marka annaga intaas haddii inoogu ah, istaagto maqsuudkeenna waa gaarnayo kow laba saddex afar shan lix toddoba asalaamu calaykum ayadoona taxyaad ku jirin horta maqsuudkeen intaas waa laakiin howlahan kale dalabata cilmiga iyo raggaas wasalla rakcatayn ayuu tukaday laba rakca markuu ka baxay kadib wa huwa qaacidan isagoo fadhi bacda maa yusalim bacda maa yusalim wa huwa qaacidan isagoo fadhi bacda maa yusalim markuu salaamsado kadib fatilka taa tiscun yaa bunaya wiilkaygiiyo waxaa waxay leedahay caaisha ayaa waxay ku leedahay sacd ibnu shaam waa waa sagaal wiilkaygiiyo maaasha dhammaanteen hoy noo tahay wa wuxuu ada rasul ida sallaa tutukada salaatan axab wuxuu jeclaan jira nabigeena an yudaawima calayha inuu joogteeyey ayuu jeclaan jiray intaas marka ishkaal ma yeelin mukhtasarun xadiidka horaan usoo marnay waana gaaban yahay khaalafahu hishaam addastawaay ayaa muxuu ahaa khilaafayoo muxuu ku khilaafay ay khaalafa saciid ibn abi caruba ayuu khilaafay hadalka uu saciid ibn abi caruba uu yidhi Eh, khaalafahu eh, saciid ibn caruuba ayaa khilaafay oo fii qowlihi laa yaqcudu ila fii aakhirihina wuxuu wari marka saciid ibn abi caruuba ila fi saadisa ayuu wariyey intaas weyaan waa noo imaan donta insha allah tbarka xadid kunta boqol toban sagaalaad waa xadid saxiix qaal imam saclint akhbarna zakariya ibnu yaxya dimashqi waa iqatun tabtun xaafid qaala xadaثana isxaaq ibn rahwey isxaq ibn rahwey oo nambarka labaad gala in kugu horeysa caw intuu geli jiray nambarka koobaad ilaa ad iga xaqiijiyey muxuu ahaa rag badan aan maro waan waa imari weydi xadaثana isxaaq ibn rahwy waa imaamkii qala xadaثana mucaad ibn hishaam ilan sheekh wuxuu ahaa alimaam الnasaa-i sheekhiisii ayuu ahaa haddana caaw wuxuu noqday shaykhu shaykhihi qala xadaثana mucaad ibn hishaam adastawي waa saduuq rubama wahim qala xadaثani abi abis wa smbr albasri wa iqaة tabtun rumya bاlqadr waxaa weeyaan hishaam oo magaciisa waa mxuu ahaa sambar waa taqaanaa aabihii can qataada ibn dacaamat saduus albasri can zuraara ibn awfa qaal can sacd ibn hishaam can caaishata ummi min radi allah ta anha qalat waxay tiri umman caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulk al sal l slm idaa goortay awtara witru la imaada bitiscin sagaal bitisci rakcatin sagaal rakca lam yaqcud ma fadhiisan jirin ilaa fi haamina tan sadeedaad mooyane tan sideedaad ayuu fadhiisan jiray fayaxmadu allah alla weyne ayuu mahdin jiray wayadkuruhu alla yuu xusi jiray wayadcuu wuu ducaysan jiray uma kadibna yanhadu uu kici jiray laa yusalimu ma salaad noqsan jirin uma kadibna yusalli wuu tukan jiray ataasicatan sagaalaad fayajlisu markaasuu fadhiisan jiray haye hahay fayadkuru wuu jiray allah alla weyne caza wajal wayadcuu wuu baryi jiray uma kadibna yusalimu salaam noqsan jiray tasliimatan salaam naqsi yusmicuna naqashina uma kadibna yusalli wuxuu tukan jiray rakcatayn uu tukan jiray wahuwa jaalisan isagoo oo fadhiyo falamaa goorta kabira u weynaaday wadacuuf u tabardarnaaday awtara bisabci rakcatin toddoba ragca yu watr nabiga ku tukaday sal slem laa yaqcudu uusan fadhiisanaynin ilaa fi saadisa tan lixaad mooyna uma yanhadu kadibna kor ayuu ku jiray walaa yusalimu masala noqsan jira fa wuxuu tukan jiray asaabicata tan toddobaad uma yusalimu wuu salaamsan jira tasliimatan salaam noqsi uma yusali wuxuu tukan jira rakcatayn oo jaalisin isagoo fadhiyo marka annaga waxa noo muhiimka ah waa in meesha atexyaad uusan ku jirin laakiin ishkaalka imaana marna ha noqoto eh, rakcada sideedaad marna ha noo ha noqoto ragcada eh, lixaad ha noqoto labadaa jeer intaanan muxuu ahaa tii witrkaa loo kicinoo toddobaad ama tii sagaalaad aan loo istaagin in wax yar la yaro fadhiisto oo eh, ducai lala imaado ayuu marka yara ishaarayaa arrinta ayada laakiin machuudkii sida la yaqaanay waxay ahayd axaadiistana ay u badan yihiin in aan wax haba yaraata ee ataxiyaadka ka horeeya oo loo fariisa ayna jirin marka khaalafahu hishaamta aad leeyahay waa inahaas weeyaan hada wallahu aclam wsal اllah wslm ala cabdi rasul mustafaa